بsم الlh الرحmن الرحيم الحمdu للh رب العاalمين وصلى الله وسلم على نبيinا محمد وعلى آله وصحبه وسلم qال المؤلف رحimه الله الxadيiث التاaسع عشhر عن أbي هريرة رضي الله عنه qاal qاla رsuuل الlahi صلى الله عليه وعلى آله وسلم nabigu wuxuu yidhi اnduruu fiiriya إlىa man huwa أsfla minkm qofka idinka hooseeya fiiriya walaa tanduruu ha fiirinina ilaa man huwa fowqakum qofka idinka sarreeya fa huwa inaad fiiridaan qofka idinka hooseeya ayaa ajdaru mudnaansho badan allaa tasdaruu inaydnaan xaqirin oo aadnaan liidin nicmatallaahi nicmada ilaahi calaykum ee korkiina ahaatay muttafaqun calayh yaa lahaa min wasiyatin naafica alla maxay kaa tahay dardaaran waxtar leh iyo wa kalimatin kelimad shaafiyatin ee qofka caafine waafiyatin ee ku filan ee kaamil ah fa haadaa yadullu cala alxafi xadiiskan wuxuu tusinaa in la isku booriyo calaa shukri illaahi shukrinta ilaahay bilictiraafi binicamihi shukrintaas oo ah nicmooyinkiisa in la qiro wataxaduthi bihaa in lagu sheekeeyo oo la yidhaahdo ilaahay nicmooyinkaas buu isiiyey dadka loogu sheekeeyo ilan lah wuxuu leeyahay waama binicmati rabbika faxadis walisticaanati biha nicmooyinkaas in loo kaalmaysto calaa taacati lmuncim axadka kuu nimceeyey daacadiisana inaad u kaashato oo allah ah wa ficli jamiici alasbaab iyo in la sameeyo asbaabta dhammaanteed almuciinati qofka gacan ku siinay cala shukri allah inuu ku shukriyo fa ina shukra lilah allah oo lagu shukriyo huwa ra'su lcibaada waa cibaadada madaxeeda wa aslu lkhayr iyo khayrka asalkiisa wa waajibun cala alcibaad addoommahana waajib ayuu ku yahay allah inay ku shukriyaan ila allah waa u amray fa inahumaa bilcibaadi maxaa yeeley addoommaha kuma sugnaa min nicmatin nicmo daahiratin ee muuqata walaa baatinatin mid qarsoon khaasatin mid gaar ah aw caamatin mid guud ilaa min allah allah xaggiisay ka ahaatay haddayba ku sugan tahay addoommada allahna wuxuu leeyahay wamaa bikum min nicmatin fa min allah wa huwa aladii yaatii bilkhayr allah waa axadka khayrka keena iyo walxasanaat wayadfacu waa allaha naga celiya assuu'a xumaanta iyo wasayi-aat fayastaxiqu allah wuxuu mudan yahay an yabdula lahu alcibaadu addoommadu inay ku bixiyaan min ashukri shukriga xaggiisa asaga ay u bixiyaan maa tasilu ilayhi quwaahum inta awooddoodu ay gaarsiisan tahay wa cala alcabdi addoonka waxaa laga rabaa oo korkiisa ah an yascaa bikulli wasiilatin inuu ku dadaalo wasiilo kasta waddo kasta oo tuusiluhu gaarsiina wa tuciinuhu oo asaga gacan ku siinaya cala shukri allah inuu ku shukriyo waqad arshada sala allahu calayhi wacalaa alihi wasalam nabigu ummadda wuxuu ku hanuuniy ilaa hada dawaa'i alcajiib daawadan yaabka leh wasabab alqawiyi iyo sababka xooga badan lishukri nicam illahi nicmooyinka ilaahay lagu shukriyo wa huwa daawadaas cajiibka iyo sababkaasi wuxuu yahay an yalxada alcabdu addoonku inuu milicsado fii kulli waqtin mar kasta man huwa duunahu qofka asaga ka hooseeya fi lcaqli caqliga uga hooseeya garashada iyo wannasabi iyo nasabkii abtirsiimada iyo walmaali hantida wa asnaafi nicam iyo nicmooyinka noocyadooda famata istadaama hada annadaru fiirinta noocaasa markuu joogto noqdo idarahu wuxuu ku qasbaa ilaa kahrati shukri rabbihi rabbigiis inuu in badan ku shukriyo waathanaa'i calayhi allah inuu ammaano fa innahu laa yazaalu maxaa yeele ka zuuli maayo yaraa inuu arkaa khalqan kahiira makhluuq badanoo duunahu bidarajaat isaga darajooyin badan ka hooseeya fii haadihi alawsaaf tilmaamaha aan soo sheegnay oo maalku uu ka mid yahay wayatamanaa kahiiru minhum makhluuqaas isaga ka hooseeya oo ka liita in badanoo ka mid ah waxay jecel yihiin waxay tamaninayaan oo ay u faruuri qaniinsanayaan kahiir minhum wuxuu tamaninaa wayatamanaa wuxuu tamaninaa kathiir minhu in badanoo ayaga ka mida makhluuqaas wuxuu u faruuriya qaniinsanaa an yasila inuu gaaro ilaa qariibin wax ka agdhow mimaa uutiyahu qofkaas wixii la siiyey oo min caafiyatin caafimaad ah wa maalin iyo xoolo ah iyo wa risqin arsaaq ah wa khalqin iyo abuuritaankiisa oo ilaahay u dhammaystiray sidaasoo kale ayagana in loo dhammaystiro ayay tamaninayaan iyo wa khuluqin iyo dhaqan dhaqankiisaasoo wanaagsan oo kale inay yeelan lahaayeen ayay tamaninayaan fa yaxmadu llaha calaa dalik arrinkaas buu addoonku ilaahay ku mahadinaa xamdan mahadin kahiiran fara badan wayaquulu wuxuu leeyahay markuu arko dad badan oo isaga ka liitaa oo jeclaan lahaayeen in badan oo ayaga ka mid ah inta asaga la siiyey iyo wax u dhow in la siiyo wuxuu leeyahay alxamdu lilaahi aladii ancama calaya allah ayaa ammaan iskale allahaasoo ii nimceeyey wafadalanii calaa kahiirin miman khalaqa tafdiila iga sara mariyey in badan oo makhluuqaadkiisa ka mid ah saramarin yanduru wuxuu fiirinaa ilaa khalqin kahiirin dad fara badan miman sulibuu cuquulahum kuwaas oo caqliyadoodii laga qaatay fayaxmadu rabbahu rabbigiisa ayuu ku mahadinaa calaa kamaali alcaqli garashadiisu inay u dhammaystiran tahay wa yushaahidu caalaman wuxuu arkaa dunidhan kahiiran fara badanoo laysa lahum quutun muddakhar oo wax cunto ah iyo wax la quuto oo u kaydsan aanay jirin wixii ay soo helaanma dabka saartaa walaa masaakin ya'wuuna ilayha guryo ay usoo hoydaan aan lahayn wa huwa shaksiguna mutma'inun fi maskanihi gurigiisa ayuu ku xasiloon yahay muwasacun calayhi risquhu arsaaqdiisii ayaa loo waasiciyey wa yaraa waxaa kale uu arkaa khalqan kahiiran makhluuq badanoo qad ibtuluu bianwaaci alamraad lagu imtixaamay jirooyinka noocyadooda wa asnaafi alasqaam iyo jirooyinka ah noocyadooda kala duduwan wa huwa isaguna mucaafan min dalika jirooyinkaas waa laga caafiyey musarbalun bilcaafiyati caafimaad ayaa qamiis looga dhigay oo loo wada geliyey wa yushaahidu wuxuu arkaa khalqan kahiiran qad ibtuluu lagu ebteleeyey bibalaain balaayo afdacu bibalaa-in balaayo afdaca min daalika kaas oo dhan ka sii daran oo ah binxiraafi diini diinka inay ka leexdeen waalwuquuci fii qaaduraati almacaasi iyo inay ku dhaceen macsida middeeda qurmoon iyo macaasida walwuquuci walwuquuci inay ku dhaceen fii qaaduraati almacaasi macaasida qurmoonkeeda wallahu qad xafidahu minha macaasidaas isaga ilaahay baa ka xifdiyey ow min kathiirin minha ama in badan oo ka mid ilaahay baa ka xifdiyey ama in badan oo ka mid allah baa ka xifdiyey marka waa inuu ilaahay ku shukriyo wayataamalu unaasan kahiiriin wuxuu arkaa dad fara badanoo qad istawlaa calayhim ulhamu ayaga uu gacanta ku dhigay murug iyo walwel wa malikahum ulxusnu ayaga uu mulkiyey tiiraanyada iyo walwasaawis iyo waswaas fara badan wa diiqi sadri iyo qalbiga oo ciriiri noqda huma yanduru kadibna wuxuu fiirinaa addoonku ilaa caafiyatii min hada daa cudurkaas in laga caafiyey wa minat ullaahi calayhi iyo allah inuu asaga ku galladaystay biraaxati lqalbi qalbi raaxadiisa xataa rubamaa kaana faqiiran xitaa haddii uu ahaaday faqiir yafuuqu bi haadihi nicmati nicmadan ilaahay uu siiyey nicmadee nicmatu lqanaaca wa raaxati lqalbi inuu qanacsan yahay waxa ilaahay uu siiyey uu ku qanacsan yahay iyo qalbigiisa inuu u degan yahay isagoo faqiir ayuu nicmadaas darteed wuxuu kaga sarreeyaa kahiiran in fara badan oo min al aqniya dadka hantida haysta ah ayuu ka sarreeya marka inuu ilaahay ku mahadiyo nicmadaas ilaahay uu siiyey uma man ibtuliya bishayin min haadihi lumuur arrimaha aan soo sheegnay oo tusaaleahaan ay ka mid tahay qofkii inuusan arsaaq fara badan inuusan haysan jirooyin in lagu imtixaamay walwal iyo murug in lagu imtixaamay qofkii arrimahaas aan soo sheegnay lagu imtixaamay yajidu wuxuu arki doonaa caalaman dunidhan kahiiran fara badanoo acdama minhu asaga ka weyn wa ashadda musiibatan ka musiibo daran haddii asaga walwal iyo tiiraanyo ay haysato waa inuu ilaahay ku mahadiyo maxaa yeele dad badan ayaa asaga kasii liita oo ka walwal badan oo ka tiiraanyo badan kuwaasoo kale inuusan allah uusan ka dhigin waa inuu ilaahay ku shukriyo fayaxmadu allaha calaa wujuudi alcaafiyati ilaahay wuxuu ku mahadinaa caafimaadka jiritaankiisa wa calaa takfiifi albalaa iyo balaayada ilaahay inuu ka fududeeyey jiro haba jirto laakiin jirooyin fara badan oo isaga ka daran baa ilaahay ka hayaa fa innahu maa min makruuhin wax la necab yahay ma jiraan ilaa wayuujadu makruuhun acdamu minhu haddiiba wax la necab yahay ay jiraan wax ka sii daran oo la necab yahay ayaa jira oo kasii weyn oo ilaahay uu ka hayo faman wufiqa qofkii la waafajo lilihtidaai inuu ku hanuuno bi alhadyi hanuunkan aladii arshada ilayhi الnabiyu salى اllahu عalayhi wعalى ali wasalam oo nabigu ummadda uu ku hanuuniyey lam yazal shukruhu ka zuuli maayo shukritaankiisa allah uu ku shukrinaa fii quwatin inuu sii xoogeysana wa numuwin iyo inuu sii kobcaa walam tazal nicamu اllahi calayhi tatra ka zuuli mayso nicmooyinka ilaahay asaga ah inay isu soo daba taalo wa tawaalaa oo issoo raacsan tahay waman cakasa alqadiyata qofkii arrinkaas daba roga waman cakasa alqadiyata qofkii qadiyadaas dhinaca kale ka fiiriya fairtafaca nadaruhu araggiisu uu kor aado wa saara noqda wa saara noqda yanduru mid fiirina ilaa man huwa fowqahu qofka isaga ka sarreeya fil caafiyati caafimaadka uga sarreeya iyo walmaali maalka warisqi arsaaqda iyo wa tawaabici dalika intaas wixii soo raacsanna uga sarreeya fa innahu laa budda qofkaas waxaa lagama maarmaan ah an yasdariya inuu xaqiro oo uu liido nicmatallahi nicmada ilaahay uu siiyey wa yafqida shukrahu shukriga ilaahayna uu waayo wa mataa faqada shukra markii shukrinta ilaahay uu waayo taraxalat canhu asaga waxaa ka guure annicamu nicmooyinka ayaa ka guuraa watasaabaqat ilayhi niqamu masaa'ibta ayaa usoo tartamee wamtuxina waxaa lagu imtixaamaa bilami lmulaa wamtuxina waxaa lagu imtixaamaa bilqami almulaazim walwal laazim ah oo aan marna aan ka tegayn walxusni daa'im iyo tiiraanyo joogto ah watasakhud iyo inuu u caroodo limaa huwa fiihi waxa uu ku dhex jiro oo min alkhayri khayr ah oo u yidhaahdo wax khayra oo aan haystaba lama arko wa cadami ridaa billaahi rabban allah inuusan rabbinimadiisa ku raali noqon wa mudabiran iyo maamule wadalika dararun fi ddiini waddunya arrinkaas hadduu ku dhacana waa dhibaato diinka iyo adduunya labadaba dhibaatay u tahay wa khusraanun mubiin waana khasaare cad waclam ogow ana man tafakara qofka ku fikra fii kahrati nicami illaahi nicmooyinka ilaahay badnaanshahooda watafatana garta liaalaa'i illaahi daahira nicmooyinka ilaahay ee muuqda walbaatina kuwa qarsoon wa annahu laa wasiilata lahu wadda uu u maro ilayha nicmooyinkaas inaysan jirin ilaa maxdu fadli illaahi fadliga ilaahay oo barax la maahane iyo wa ixsaanihi iyo ixsaanka ilaahay oo maxdiga maahane wa anna jinsan min nicami illaahi jinsi oo nicmooyinka ilaahay ka mid ah wa annahu laa wasiilata lahu isagu waddo uu u maro inaysan jirin ilayha nicmooyinkaas waddo uu ku keensan karo ma jirto ilaa maxdu fadli illaahi fadliga ilaahay ee barax la inay nicmooyinkaas ugu yimaadeen maahane iyo wa ixsaanihi allah ixsaankiisa wa anna jinsan min nicami illaahi nicmooyinka ilaahay jinsi ka mid ah laa yaqdiru alcabdu addoonku inuusan awoodin calaa ixsaa'ihi koobitaankiisa wa tacdaadihi dirintiisa wa tacdaadihi iyo tirintiisa fadlan iska badaa can jamiici alajnaasi ajnaasta oo dhan iska badaaye oo caafimaadku waa jinsi ka mida nicmooyinka ilaahay arsaaqduna waa jinsi ka mida nicmooyinka ilaahay caafimaadkuna waa jinsi ka mida nicmooyinka ilaahay haddii marka jinsigaas nicmada ilaahay uu kaa siiye waa tirina aad tiraahdo ma awoodid fadlan iska badaaya can shukrihaa shukrinteede fa inahu yudaru qofkii intaas ku fikiraa wuxuu ku qasban yahay waxaa lagu qasbaa fa inahu yudaru qofkaas wuxuu ku qasban yahay ila alictiraafi inuu qiro ila alictiraafi taami qiritaan oo dhammaystiran binicmi nicmooyinka ilaahay uu qiro wa kahrati hanaa'i cala allah iyo in badan inuu allah u ammaano wayastaxyii min rabbihi rabbigiisna wuxuu ka xishoonaa an yastaciina bishayin min nicamihi nicmooyinka ilaahay wax ka mida inuu u kaashado calaa maa laa yuxibuhu allah wuxuusan jeclayn wayardaahu uusan raalli ka ahayn wa awjaba lahu arrinkaas isaga wuxuu u keenaa alxayaau min rabbihi rabbigiis inuu ka xishoodo alladii xishoodkaasu huwa isaguba min afdali shucabi aliimaan iimaanka qaybihiisa kuwa ugu fadliga badan ka mida sida xadiiska abu hureyra ee saxiixeynka ku soo arooray uu sheegayay fastaxyaa min rabbii rabbigu wuxuu ka xishoonaa ah an yaraahu inuu allah isaga ku arko xaydu nahaahu meeshii uu ka reebay ow yafqidahu ama rabbi inuu ka waayo addoonkii xaydu amarahu meeshii uu amray walamaa kaana shukru shukrigu marka uu yahay madaara alkhayri khayrka meesha uu ku dul wareegto wa cunwaanahu iyo cunwaankiisa qaala sala allahu alayhi waalaa alihi wasalam nabigu wuxuu ku yiri limucaadi bni jabal inii uxibuka anugu waan ku jeclahay falaa tadacanna haka tegin mucaad ibni jabalow an taquula dubura kulli salaatin maktuubatin salaad kasta oo waajib ah dabadeed inaad tidhaahdo allaahuma acinnii ilaahow igu kaalmay calaa dikrika xusitaankaaga wa shukrika iyo shukrintaada wa xusni cibaadatik iyo cibaadadaada qurxinteeda wa kaana yaquulu sala allahu calayhi wacalaa aali wasalam nabigu wuxuu dhihi jiray allaahuma jacalnii laka shakaaran rabbiyo waxaad iga dhigtaa mid adiga kuu shukrin badan laka dakaaran adiga ku xusid badan intaas waa xadiiska ibni cabaas waana xadiis saxiix ah allaahuma jacalnii ucadimu shukrak rabbiyo iga yeel shukrintaada inaan weyneeyo wa ukhiru dikraka iyo inaan badiyo xusitaankaaga wa attabicuu nusxaka iyo inaan raaco naseexadaada wa axfadu wasiyatak iyo inaan ilaaliyo dardaarankaaga intaasna waa xadiis alimaamu tirmidi uu soo wariyey min xadiis abi hurayra waana xadiis daciif ah waqad ictarafa acdamu shaakiriin inta ilaahay ku shukrida midkii ugu sarreeyey oo nabiga sala allahu calayhi wacala ali wasalam wuxuu qiray bilcajzi can shukri bilcajzi can shukri nicam illaahi nicmooyinka ilaahay ku shukrintooda inuusan karin faqaala sala allahu alayhi wacala alihi wasalam nabigu wuxuu yidhi laa uxsii hanaa'an calayka ammaanitaankaaga ma koobi karo anta kamaa athnayta calaa nafsik rabbiyo waa sida ugu naftaada aad u ammaantay alxadiid alcishruun xadiiska labaatanaad can abi hurayrata radi allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi waala alihi wasalam nabigu wuxuu yidhi laa yaqbalu allahu salaata axadikum qofkii in salaadiisa allah aqbali maayo oo ka ansixi maydo idaa axdatha haddii weysadu ay ka burto xataa yatawada ilaa uu weysiisto muttafaqun calayh yadullu lxadiidu bimantuuqihi xadiidka nudqigiisa wuxuu kugu tusinaa ana man lam yatawada qofkii aan weysiisan idaa axdatha haduu weysadu ay ka burto fa salaatuhu hayru maqbuula salaadiisu mid la aqbalay inaysan ahayn waa mantuuqa xadiidka qofkii weysadu ay ka burto haddii uusan weysiisan ee sida uu ku tukado salaadiis inaan la aqbalayn ay hayru saxiixa ah. saxiix inaysan ahayn walaa mujzi ah midka gudee salaadii lagu lahaana inaysan ahayn wa bimafhuumihi xadiidku mafhuumkiisa wuxuu kugu tusinaa ana man tawadaca qofkii weysiista qubilat salaatuhu salaadiisa in la aqbalaa ay maca baqiyati maa yajibu waxyaabaha waajibka ku ah marka lagu daro wa yushtaradu lisalaati ee salaada loo shardinaa lianna shaarica maxaa yeelay shaarica yucalliqu kathiira min alaxkaam in badan oo axkaamta ka mida wuxuu ku xidhaa calaa umuurin arrimo mucayanatin oo khaas ah laa takfii waxdahaa keligeed aysan ku filnayn litaratubi alxukmi xukunka inuu ka dhasho oo ay ka mid tahay tusaale ahaan sixatu salaa waa xugun nabigu sala allahu alayh waala ali wasalam hadda wuxuu ku xiray weysada weysada keligeedna kuma filna salaadu inay ku ansaxdo maxaa yeeley shuruudo fara badan ay leedahay oo ay ka mid tahay satrulcawra haddii intee weysadu ay ka burto uu weysiisto ee isagoo qaawan qofkii uu tukado qubilat salaatuhu ma sidaasaa leeyahay maya nabigu sala allahu alayh wacala ali wasalam marka wuxuu ula jeedaa qofkii weysadu ay ka burto ee weysiista shuruudihii kale iyo arkaantii kalena la yimaada mawaanicdiina ka fogaada qofkaas salaadiisa waa la aqbalaa xataa yandama ilayha ilaa midaas uu kusoo darsamo baqiyatu shuruudi shuruudda inta ka hartay wa xataa tantafiya almawaanic waxyaabaha qofka ka hor istaagaa salaadiisi inay ansaxdo tusaale ahaan ilaa ay meesha ka baxdo wa hada alaslu sharciyu asalkan sharciga muttafaqun calayhi waa laysku waafaqsan yahay beyna ahli lcilmi dadka ahlucilmiga ah oo aqoonta diinta u leh waa isku waafaqsan yihiin lianna alcibaadata alatii taxtawi calaa umuurin kahiira maxaa yeeley cibaadada arrimo fara badan wadata ka salaati mahalan waaba salaad oo kale laa yushtaradu loo shardin maayo an tujmaca axkaamuhaa axkaamteeda in la fii kalaami shaarici hadalka shaaricna lagu kulmiyo fii mawdicin waaxid hal meelna la iskula kulmiyo oo tusaale ahaan shuruudaha salaada dhammaantood nabiga sala allahu alayhi waala ali wasalam fii xadiidin waaxid inuu ku sheego shardi ma aha ee waxaa laga yaabaa shardigan inuu xadiiskan ku sheego shardi kale inuu xadiiskaas ku sheegaa laga yaabaa oo u yidhaahdo markaas qofkii sidaas yeela salaadiisa waa ansaxe wuxuu la jeedaa marka qofkii sidaas yeela ee shuruudihii kalena oofsada salaadiis waa ansaxee bal yujmacu waa lasoo ururinaa jamiicu maa warada fiiha salaada dhexdeeda wixii kusoo arooray oo min alaxkaami axkaami waa lasoo ururinaa fa yu'khadu majmuucu axkaamiha axkaamteeda oo duuduuban min nusuusin waxaa laga qaadanaa nusuus mutacadida oo kala gaar ah oo midba meel uu yaallo wa hada min akbari alasbaabi kanina wuxuu ka mid ahaa asbaabaha kuwa ugu waaweyn liwadci lfuqahaa'i fuqahadu inay dejiyaan culuuma alfiqhi waalaxkaam culuumta fiqhi iyo axkaamta kutubta fiqhiga in la qoro oo shuruudihii meel la isugu soo uruuriyo fuqahada waxyaabaha ku xambaaray waxaa ka mid ah shaaricu inuusan shuruudahaas oo dhan hal meel uusan ku wada sheegin oo tusaale ahaan shuruudaha waxaa ka mid ahaan dhahnay satrulcawra xadiidka nabiga sala allahu alay w hadda aan ku jirno xadiiska abu hureyre ahna wuxuu sheegay qofka weyse in laga rabo fuqahadii waxay isku soo ururiyeen marka shuruudihii oo dhan satrulcawrana qur-aankay ku jirtaa fii qowlihi tacaala yaa bani aadama khuduu ziinatakum cinda kuli masjidin ay cinda kuli salaa ziinadiinna iyo quruxdiinna iyo dhar cawradiinna asturaqaata markastoo aad salaad tukanayiin aayadda marka waxay tusinaya qofka in laga rabo cawrada inuu asturto markasta oo uu salaad tukanaa haddii uusan sidaa yeelinna isagoo awoodana salaadiisi u ansixi maydo haddaba satrul satrulcawra ayadaasaa lagu sheegay qofka weyse in laga rabo xadadka uu daahir ka yahana laga rabana xadiiskana lagu sheegay dadka cawaamta waa ku adag tahay marka mid kasta meeshiis inay u raadsadaan fuqahadii marka waxay sameeyeen shuruudihii oo dhan hal meel ay isugu soo ururiyeen hal meel ay ku sheegeen markaase waxay u bixiyeen shuruudu salaa wa tartiibihaa iyo isku dubariditaankeeda iyo wa tabwiibihaa in baabaab loo sameeyo wa damu l ajnaasi walanwaac ajnaasta wixii isku jinsiga in laysu keeno wixii isku noocan in laysu keeno bacdiha libacdin qaarkeed qaarka kale in loo geeyo litaqriibi calaa gayrihim dadka kale si loogu soo dhaweeyo dadka kale si loogu soo dhaweeyo falahum fii dalika fuqahadu arrinkaas dhexdiisa waxaa ugu sugnaaday alyadu lbaydaa gacan cad oo ula jeedo abaal weyn ayay dadka muslimiinta ay ku leeyihiin fajazaahum allahu can lislaami walmuslimiina khayra aljaza islaamka iyo dadka muslimiinta ilaahay ha ka abaalmariyo wanaaggii ay u galeen wa hada al aslu asalka yanbaqii waxaa habboon an tactabirahu inaad ku eegto fii kulli mowdicin meel kasta wa huwa wuxuuna yahay asalkaas ana alaxkaama axkaamta oo sixadu ay ka mid tahay laa tatimu inaysan taam noqonayn ilaa biijtimaaci shuruudiha shuruuddeeda oo dhan inay isu soo wada ururto maahane wa lawaasimihaa iyo laasimkeeda wa intifaa'i mawaanicihaa waxaa hor istaagaa ah axkaamtaasna inay meesha ka baxaan maahane si kale ku taam noqon maydo walxadathu xadadka laa yaqbalu llahu salaata axadikum idaa axdatha nabigu saasoo uusan dhihin sala allahu alayhi waala ali wasalam xadath maxaa laga wadaa walxadathu yashmalu wuxuu shamlinaa jamiica nawaaqid lwudu waxyaabaha weysada buriya dhammaantood fayadkhulu fii dalika waxaa soo hoosgelaa xadadka alkhaariju min asabiileyn labada wad wixii kasoo baxaa oo kaadi ama saxara ah wanawmu naaqidu lilwuduu iyo hurdada weysada burida waalkhaariju alfaaxish iyo midka soo baxa ee fara badan min baqiyati lbadani jirka intiisa kale kasoo baxda yacni wuxuu la jeedaa wixii soo baxa ee najis ah ee fara badan ee labada sabiil ama labada wada aan kasoo bixin idaa kaana najasan haddii uu najis yahay wuxuu la jeedaa haddaba alkhaariju alfaaxish min baqiyati lbadan wuxuu la jeedaa matagii oo kale dhiiggii oo kale haddii uu nijaaso yahayna marku uu leeyahay wuxuu ka ixtiraasa hadduusan nijaaso ahayn oo tusaaleahaan ay ka mid tahay candhuuftii wuxuu laakiin ku qeyday alfaaxish inuu noqdo ay kathiir inuu fara badan yahay idaa kaana najasan hadduu nijaaso yahay wa aklu laxmi libili sidoo kale waxaa soo gelaa geela hilibkiisa cunitaankiisa xadadkuu ka mid yahay walamsu lmar'ati lishahwatin haweeneyda in la taabto shahwana loo taabto walamsu lfarji bilyad iyo farjiga inuu qofku taabto xubinta taranka gacantan uu ku taabto wa fii bacdiha khilaafun masaa-ishan hadda aan soo sheegnay oo xadadka aan soo gelinay qeyb ka mida doodaa ka taagan oo fuqahadu way isku haystaan fa fakulu man wujida minhu shayu min hadihi nawaaqid qof kasta oo laga helo waxyaabaha weysada buriya wax ka mid ah lam tasixa salaatuhu salaadiisu ansixi maydo xataa yatawada ilaa uu weysiiso alwuduua sharciya weysadii sharciga ahayd fayaqsila oo uu dhaqo al acdaa xubnihii alatii nasa allahu calayha ilaahay uu ku caddeeyey fii suurati lmaa-ida oo loola jeedo wejiga iyo gacmaha iyo madaxa oo la masaxa iyo labada cagood maca tartiibi sida ay u kala horeeyaan oo inuu u kala hormariyo oo tusaale ahaan waa inuu wejiga ugu hormariyo oo gacmaha uu ku xijiyo kadibna masxu ra'si waa inuu ku xijiyo kadibna cagaha ugu dabamariyo walmuwaalaa waan inuu xiriiriyo oo tusaale ahaan intuu wejiga dhaqo hal saac kadib haddana gacmahan dhaqa waa inuusan dhihin ow yatatahara ama waa inuu ku tahaaro qaato bituraabi carada badela almaa'i biyihii bedelkooda cinda tacaduri isticmaali ilmaa caradaasna wuxuu ku tahaaro qaadanaa biyaha isticmaalkoodii markuu suurogeli waayo imaa licadamihi ama biyihii baaba la waayey aw likhawfihi biisticmaalihi addarar ama biyihii way yaalaane laakiin isticmaalkooda inay dhibaata kasoo gaarto ayuu ka cabsaday wa fii hada daliilun xadiiskan waxaa ku jira wax tusina calaa annahu low sallaa qofka hadduu tukado naasiyan isagoo halmaansan aw jaahilan amaba aan garanaynin xadathahu xadadkiisa inuu weysada burin oo weyse laga rabo fa facalayhi licaada qofkaas waxaa laga rabaa inuu salaadaa soo celiyo licumuumi lxadiidi maxaa yeele xadiiska cumuumkiisaasuu tusinaho xadiisku kalama qaadin qofka inuu ogyahay inuusan ogeyn wa huwa muttafaqun caleyhi waana arrin laysku waafaqsan yahay fa huwa wa in kaana muthaaban qofku inkastoo uu yahay mid laga abaalmarin ah oo ajir laga siiha calaa maa facala waxa uu sameeyey oo min suurati salaadi salaada suuradeeda ah waxa uu sameeyey haddee salaad ma aha sharci ahaan salaad ma aha laakiin rukuuc iyo sujuud iyo oo suuraddii salaada leh ayuu sameeyey wamaa fiiha iyo waxaa ku dhex jiro min alcibaadaati oo cibaadaad ah inkastoo laga abaalmarina ah calayhi licaada laakiin waxaa waajib ku ah inuu salaada soo celiyo liibraa'i dimmatihi si qoortiisa iyo naftiisa u beryeelo wa hada bikhilaafi man tatahara arrinkaas wuxuu ka duwan yahay qofkii tahaaro qaata wa nasiya halmaama maa calaa badanihi waxa jirkiisa saaran ow thawbihi ama maradiisa oo min annajaasati oo nijaaso ah wuxuu leeyahay haddii qofka xadath uu ka yimaado oo uu halmaamo inuu weysiisto ee salaaddii saas uu ku tukado waa inuu salaada soo celiyo laakiin wuxuu leeyahay haddii marada najaasa ay uga taallo oo salaaddii saas uu ku tukado intuu halmaamo hadhowdii lagama rabuu leeyahay inuu soo celiyo fainahu laa icaadata caleyh qofkaa salaada inuu soo celiyo korkiisa ma ahanin cala saxiixi laakiin doodaa ku jirta lianna ahaarata maxaa yeele ahaarada min baabi ficli lma'muur waa wax la isfaray falitaankiisa qeyb ka mid ah alladii laa tabra-u dimmatu oo naftu aysan beri noqonin ilaa bificli in la sameeyo maahane wa ama ijtinaabu najaasati najaasada ka dheeraanshaheeda miya fa inahu min baabi ijtinaabi lmaxduur waxyaabaha la xarimay ka fogaanshaheeda qayb ka mida waaye alladii idaa fucila kaasoo haddii la sameeyo walinsaanu macduurun insaankuna uu yahay mid loo cudur daaray oo tusaaleahaan jahli uu kaga sugan yahay ama nisyaan falaa yacaadata calayhi qofkaas soo celin korkiisa ma ahaanin wallahu aclam